alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii saddex iyo tobnaad soo saas maahayn soo kii labiyo tobnaad darsigii saddex iyo tobnaad weeye ee ka mid ah kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibn cabdulwaaxid almaqdasi raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa baabun jaamicun haadaakani baabun baab weeye baabkaasoo jaamicun waxyaalo badan kulminaya oo aruurinaya sagaal xadiid buu baabka ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi caleyh jaamicun wuxuu ka wadaa abwaabtii horeoo aan soo marnay waxyaalo khaasay ku koobnay tusaale ahaan imaamnimadoo kale iyo qof tukanayo qof hormaray iyo sujuudu sahwi iyo waxyaalo khaasay ku koobnay laakiin baabkan waa maxay waa baabun jaamicu ah albaabka abaabo kala duwan buu ka hadlayaa waxyaalo badan ay soo hoosgelayaan saasuu ka wadaa baabun baab weeye jaamicun ee wax kulminaya can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey abi qataadihii ibni ribciyi lansaariyi ibni ribciyi alansaari ahaa radiallaahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa goortii dakhala uu soo galo axadukum midkiin almasjida masaajidka falaa yejlis yuuna fadhiisan xataa yusalliya ilaa uu tukado ragcatayni laba ragcadood ilaa laba ragcadood uu ka tukado yuuna fadhiisan xadiidkanu wuxuu ina tusinayaa oan ka faa'idaysanaynaa salaada loo yaqaana salaada taxiyaatulmasjidka masaajidka markaad soo gashid haddaad rabtid inaad fadhiisatid marka hore laba ragcadood tuko labadaa ragcadood haddii ay laba raatibaa kuu ahayd maalan waxaad soo gashay salaadii duhur oo la aqimi rabo weli aan la aqimin sunnadii raatibada la odhan jiray sunan waxaa jira rawaatib loo yaqaano aan soo marray duhurka wax ka horreeya sooma xusataan sunnadaasaad rabtaa inaad tukatid taxiitul masjidkana waa lagaa rabaa labadaa ragco aad tukanaysaa labadiiba ku wadagelaya waxay ku wadagelayaan labadii taxiiyatul masjidka kow iyo labadii raatibadaba labada aad tukatay kuusoo wada howsgelayaan tusaale ahaan masaajidkii baad soo gashay salaaddii casar baaba loo taagan yahayba taxiyatulmasjidna waa lagaa rabay dadkaad salaada ku xidhanaysaa ee laba ragcadood oo sunnaha gooniya tukan maysid labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahaana salaada aad tukatay bay hoos gashay wala fahma qaabkaasaa la samaynayaa marka qaabkaasaana ugu muhiimsan oo sida ugu fiican ah laba ragcadood ka badan hadduu tukado maalan maqribkii uu soo galo la tukanaya sida hadda aan u tukanayna kaleeto wuu la xirtay dadkii way shamlinaysaayoo way soo gelaysaa marka masaajidku taxiyadaasu leeyihi waana sunno sida culummada muslimiintu ay u badan yihiin labada ragcadood waa sunno can zayd ibni arqamin waxaa laga wariyay radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn natakallamu kuwii hadla oo ku sheekaysta fi salaati salaadda dhexdeeda waagii hore salaadda dhexdeedaan ku sheekaysan jir yukallimu wuu la hadli jiray alrajulu ninku saaxibahu saaxiibkii buu la hadli jiray niyo qasar ragcadood ba ay dhaaftay saas u weydiin jiray wa huwa asagoo ilaa janbihi dhinaciisa ku sugan fi salaati salaadda waa laba ninoo salaaddii ku jirta hadda waa la galay marka wuu la hadlayaa salaada ma wax ilowna waxbuu weydiin karaa xataa nasalat ilaa ay soo degtay waquumuu istaaga lilaahi alla darti uu istaaga qaanitiina xaalatiin kuwa aamusan saxaabigu wuxuu yidhi fa umirnaa waxaa nala faray mar haddaan salaadba bi bisukuuti aamusid wa nuhiina waxaa nalaka ka reebay canilkalaami hadalkiina waa nalaka ka reeba muslim baa intaan la khaasloonadayo marka xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofku haddii uu tukanayo salaaddaa uu tukanaya waxaan ahaynoo hadal ah looma ogola salaadda dhexdeeda macnaha dee hadalka uu ku hadlayo oo cibaadada ah qur-aan akhriska iyo kalaamkaasa kaas lama diidana laakiin hadal khaarij ka ah salaadii oo kalaam waxay dadku u yaqaanaan iyo hebel salaaddu ku dhex hadlay ah lama ogola lakiin qur-aan uu akhriyay iyo subxaanalaysi iyo adkaar iyo wax mushkila iyadu ma leh fa umirnaa bisukuuti sukuutku marka waa maxay waxaa akhrin ma aha hadalka dadkaad ka aamusaysaa wa nuhiinaa cani lkalaami ah, ah, fa umirnaa bis waa saas wa nuhiinaa cani lkalaamina inaan dadkii la hadallana waa nala ka reebay inaan dadka ka aamusnana waa nala faray marka isku meel bay u socotaa hawshaas ayada ah lama ogola salaada dhexdeeda in lagu sheekaysto xalana waxbaan kasoo tilmaanay ilowsho qofku hadduu ka dhaco waa masalo kale can cabdilaahi bni camrin waxaa laga wariyay cabdulaahi bni camr iyo wa abi hurayrata abi hurayra radia radiallahu allah ka raali noqday canhum xaggooda ana rasul can rasuulilaahi rasuulkii alle waxay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalama annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii ishtadda uu darnaado alxaru kulaylku a qul naaru jahannama ashaddu xaran qur-aankaso kumid arag alxaru waa kulaylku markuu daran yahay idaa ishtada markuu darnaado alxaru kulaylku fa abriduu qaboojiya cani salaati salaada qaboojiya salaada qaboojiya nusakhda qayb baa waxay qoraan bisalaati salaada qaboojiya ayib fa abriduu qaboojiya cani salaati salaada fa inna shiddata alxarri kulaylka darnaantiisu min fayxi jahannama jahannamo neefsigeeda xaggeeda ayuu ka ahaaday fayxu jahannama waa jahanamo neefsiga ay neefsanayso abriduu macnaheedu waxa weeye salaadii duhur marka la gaaro waddanka la joogay waddan kulul buu ahaa madiina iyo maka iyo waa waddan kulayla inta badan xoogaa madiina baa la qaataaba masaajiduna sidaan muraawaxda iyo mukayf iyo adduunkan uma lahayno roogma jiri jirin waxaa dhicaysa ama salli baa yaallay ama ciiddaaba lagu sujuudayay kulaylku markuu daran yahay marka waxaa imaanaysaa dadkii inay rafaadaan oo masaajiddii lagu kululaado wuxuu rasuulku marka leeyahay sal alla alay wasalam kulaylku marka uu daran yaho duhurka oo duhurka waxa laga hadlaya dabcan casarka qoraxdu waa jartay barqadiina hadda salaad masaajid lagu tukadaa ma jiro wixii dani keentay maahani day oo jamaaco lagu tukanayo waxaa laga hadlayaa waxaa weeye waa salaadihii waajibka ahaa duhurkii baa galay in la tukadaa la rabaa kulayl daran hadduu jiro xoogaa dib baa loo dhigayaa salaada fa abriduu cani salaada dib u dhiga qaboojiya wey salaada qaboojiyo ilaa qoraxdu dadku ay ka jabto ay soosoo luwan karaan oo noqon karaano xoogaa loo dulqaadan karo sababtu maxay tahay fa ina shiddata alxari kulaylka darnaanshihiisu min fayxi jahannama waxaa la yidhahdaa jahannamo aad bay u kulusha qabow daranna way leedaha marka kulaylka daran uu jiro kulaylku aad kau adag yahay waa neefsiga ay neefsatay xoogaa ka soo baxay kulaylkaasaad arkaysaa marka qabowga daran iyo barafka dhacahayoo dadka nafta ka qaadayo u dhacayana waa neefsi ay neefsatay iyadana marka barafna waxbay ku dishaa baa la yidhahdaa kulaylla waxbay ku dishaa culamada qaar baa sidaa tilmaama waxaad dareemaysaa marka wax jahanamo un ka tirsan inay adduunkan imaanayaanba neefsigeeda hal maroo neefsatay hawo yaroo ay soo daysay ayaa kulaylkeeda laga yaaba in la yidhaahdo dugsiyaasha ha la fasaxo iskuullada hala fasaxo dadka guryahooda ha ku ekaadeen kulaylku maanta aad buu daran yahay intaasay maraysaa qoraxda kulaylkeedu marka waxaasaad arkaysaan waa jahanamo neefsigeeda wax yaroo ka mida wey marka fayxna waa neefsiga ida shtadda markuu darnaado alxaru kulaylku fa abriduu qaboojiya cani salaati salaada ma ruksaa la isu rukhseeyey mise waa sunno sideeda u madax bannaan waa waxdani keentay marka mar kastoo kulaylkaasu yimaado waa la waxaa la mid a qabow daran hadduu jiro baraf dhac ahayuu laleeyahy qofkii salaada masaajka usoo baxaba waa nafta ka baxaysa waa loo yara kaadinaya hadii la isleeyahy wuu qaadaya fa inna shiddata alxarri kulaylka darnaantiisu min fayxi jahannama jahanamo kuleelkeeda xaggeeda ayuu ka ahaaday can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii nasiya halmaamo salaatan salaad fal yusalli ha tukado haa salaadii idaa goortii dakara uu xasuusto haa ayada laa kafaarata wax kafaara gud la yidhaahdo lahaa ayada uma sugnaan ilaa daalika arrinkaa maahan wax kaloo booskaa kuu geli kara ma leh wa talaa nebigu wuxuu akhriyey qowlahu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wa aqimi salaata salaada toosi lidikriya xasuusintayda anigu aan ku xasuusiya darteed salaadda u toosiyo u tuko ama lidikriya aniga saad ii xusti darteed salaadda u tuko labada macno waa laba macno sax xadiidkani wuxuu ina tusinayaa salaada qofku inuu halmaami karo waxaad dhici karta maanta duhurka inaad halmaantay maqhribkii hadda markaad tukatay haddaad xasuusatay haddaad kacaysa ay tukanaysa cashar xataa haddii lagu jira waad kicin waa tukan wax kafaara gud ahoo ciwad ka noqon karo la odhan karo waxaa weeyaan dad baan afursanahayaa iyo qof baan xoogaa shilimaada siinayaa salaadaasu mar hadday dhaaftay sidaasina iga gudaysaa ma jirto keliya waxaun kaa gudi kara waa inaad markaa tukatay idaa dakar ahaa markuu xasuusta marka waad halmaami kartaa bani aadan baa tahay laakiin maxaa lagaa rabaa markaad xasuusatid markaas ayadaa tuko markaa ayadaa tuko wa aqimi salaata lidikri waa daliil uu nebigu soo deliishanayo qur-aanka uu leeyahay maadaama ilaahay yidhi xusuustayda aan ku xasuusiyey salaaddii salaadda ku tuko ama xasuustaad i xasuusatay waxay ku tusinaysaa qur-aanka markaad istidlaal deliil ahaan u keensanaysa shaydaan inaad iska naartinaysa laazim kugu ahayn markaad qiraa'a u akhrisanaysa qur-aanka oo qur-aan ahaan intaad meel kitaab la soo baxday amaad ad akhrisanaysid markaa shaydaankaad iska naaraysaa laakiin adoo muxaadara jeedinaya adoo dad wax u sheegaya haddaad aayad rabti inaad sheegtid inaad bacda acuudu billaahi min ashaydaani rajiim tidhaahdid waxba laazim kuguma ah waa kana nabigu aqimi salaata lidikrii buu sheegay acuudu billahi min ashaytaan rajiimna kama hormarin dayib taana waa wax meesha ku jira walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday man qofkii nasiya halmaama salaatan salaad aw naama ama ka seexda canhaa ayada xaggeeda muxuu inagu soo kordhiyay hadda aw naama ka seexda canhaa xaggeeda fa kafaaratuhaa salaadaa kafaara gudkeedu hee an yusalliya inuu tukado weeye haa ayada idaa goortii dakarahaa uu xasuusto sidaasaa la rabaa ka daba tegiddeeda iyo kafaara gudkeedu waa inuu markaa tukado tii hore waxayd qofkii salaaddii u halmaama tanna hurdaa la tagtay hurdada uu la kala tagtaybaa laba loo kala qaadaya wakhti caadiya hoon salaadii soo dhoweyn hadduu inta seexday hadhowna ay u suurtoobi weyday inuu soo tooso oo hurdadii la tagtay cududaar buu leeyahy laakiin qof iyo tobankii caawito banooni kusoo jeeday iyo geym iyo waxaan macno lahayn salaada subax markii la aqimi raba inaa seexday hadhowna barqadii iska soo toosay salaadiina waa laga rabaa waana dembiile sababto ah waxaa salaadiyo soo dhow dhowba seexdayba salaadiyo soo dhow ayuu seexday ayib aw naama canhaa sidaas la wadaa fa kafaaratuhaa ka dabategiddeeda iyo kafaaradeedu an yusalliya inuu tukado weya haa iyada idaa dakaraha markuu xasuusto can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna mucaadi bna jabalin mucaadkii ina jabalaha radia allaahu canhu allaha ka raali noqdee kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada maca rasuulillaahi rasuulka alle le jirankii sala allahu caleyhi wasalam cishaaa alaakhirati cishihii dambe cishaha dambe kee weeye kan hadda inugu soo socdo wey laba cishaa jirta maqrabkiina cishaa loo yaqaan cishahana cishaa loo yaqaan sida casarka iyo duhurkaba loogu yaqaano cashiyi soomayna soo mari ixdaa salaatay cashiyi ayib uma yarjicu mucaad wuu noqon jiray ilaa qowmihi tolkii buu u noqon jiray xaggiisa xaafad ay deganaayeen ayuu aadi jiray fa yusallii wuu tujin jiray bihim ayaga tilka taas a ah salaata ee salaada ah salaadee salaaddii nebiga uu la soo tukaday ayuu ayaga tujin jiray qoomkiisa reer bani salima ayaa la odhan jiray reer bani salima waxaa laga wadaa xaafaddaa ay degan yihiin mucaad iyo qoyskooda reer bani salimaha waxaa ku yaalla masjid masaajidkii nebigu kusoo tukaday waa ka durugsanaayeen xaafadoodii iyo dadkoodii buu dhex tegayaa waa maruu cishihii soo tukaday oo nebiga cabaar la soo caweeyey oo lasoo sheekaystay masaajidkiibuu dadkii istawuu leeyahay marka asaga u fiirsa marka ceshihii wuu soo tukaday dadkaana ceshihii ma tukan asagaana tujinaya halkaa waxaad ka qaadan qof salaad sunnaa tukanaya dad waajib tukanaya wuu tujin karaa asaga waajibkii waa soo tukaday sunnay u taha ayagana maxay u tahay waajib wuuna tujiyey marka way kuu banaanta maqhribkii adoo soo tukadaa waxaa timid dad aan tukanba na tuji bay ku yidhaahdeen waaba soo tukatee adigu waa tujinaysaa adiga maxay kuu noqon sunno ayagana maxay u noqon waajib bay u noqonaysaa sidaas weeye ayib waxaa la mid a qof baad u timid tukanaya waaba iska sunnaysanaya baadna waad ku xidhata allaahu akbar asagu muxuu tukanayaa sunno adigana maxay kuu taha waajib bay kuu taha taasaa laga wadaa marka ayib marka qof sunnaysanaya wuu ku daba xiran karaa mid waajib tukanaya cagsigeedna waa sax wixii nasku soo reebay maahane can anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu salaada janaasada loo yaqaano xalasoo sujuudu sahw mayna soo marin salaada janaasada loo yaqaano sujuud sahw hadduu kugu dhaca ka hor sahw baa kugu dhacay maxaa samayn yaa waa iska dhaafaysaa waa sax sababta mataqaa ayadii asalka ahayd baaban sujuud lahaynba salaadii janaazadoo asalka ahaydba haddaysan sujuud lahayn ma faracba marka marka ma iyadii baa sahwigeedaa sujuud yeelanaya ma yeelanayo can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nusallii kuwa tukada maca rasuulillahi rasuulkii alla la jirankii sala allahu aleyh wasalam fii shiddati alxarri kulaylka daran dhexdiisa kulayl daran markuu jiro ayaa nebiga la tukan jiray qabowgana waa la tukan jireen fa idaa goortii lam yastadic uusan awoodin axadunaa midkayo an yumakkina inuu si fiican u dhigo jabhatahu wejigiisa min alardi dhulka oo uu dhigo basata wuxuu kala bixin jiray oo fidin jiray thawbahu maradiisa fa sajada waa ku sujuudi jiray calayhi dushiisa xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masaajidka roog ma ooli jirin sajaadina ma ooli jirin marka waxay samayn jireen markii kuleel caadi ay tahay marada wejiga dhulka iska dhigan jireen oo ku sujuudi jireen ciiddii hadday kulaato oo wejiga xamil waayo ciidda maray iska xijinayaan maradaasay ku dul sujuudayaan marka fasajada caleyhi uu ku sujuudi jiro qofku xadiidkan marka wuxuu ina tusinayaa banaanida ay banaan tahay marada adiga ku raacraacaysa muntaqilka ah maalan go-baad huwantaha gabadhi xijaab iyo garbasaar iyo waxbay wadataa cimaamad baad wadataa marada noocaasoo markaa istaagaysidna kula kacaysa markaad soo rukuucaysa kaa laalaadsamaysa marada noocaasa inaad ku dul sujuudi kartid oo haddaad boor iyo samboor iyo meesha wax ka jiraan oo samboor ku qabtid ama kulal daru ka jiro aad iska xijin kartid waya xadiidku waa ku tusinahaya madhabkaasaana waxaa qaba culummada muslimiinta badankooda oo jamaahiirta ah shaaficiyadaa diidanoo waxay leeyihiin daruura inay timaado maahane marada noocaasa may lama ogola lama ogola maradu haddaad caadi u dhigatid waa ku sujuudi kartaa laakiin mara muntaqilaha ku raacaysa markaad istaagtid oo koo sallaalaadsamaysa may kuma sujuudi kartid bay yidhahdeen xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa inay bannaan tahay salaada maryaha noocaasa in lagu tukan karo oo la kala bixiyey dayib oo ay bannaan tahay qofka musalligaahoo tukanaya inay u bannaan tahay dhulka inuu la baashiro oo toos wejiga dhulka u dhigana wuu ina tusin xadiidku wuxuu kaloo ina tusin dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda xarakaadkaha qofka uu sameeyay dhaqdhaqaaqa hadduusan badnayn inaysan salaadda waxyeelayn sababtoo a ah markii wejigii dhulka uu qaban waayey haddaad mara soo qaadatid oo maradii iska xejisiisid maradii maalan waa mara ku agtaalay o aadan meel uga dhaqdhaqaaqin laakiin soo qaadashada iyo dhigashada iyo kudul sujuudidu waa dhaqdhaqa salaada dhexdeeda ah salaaddii waxba yeeli mayso kunnaa waxaan ahay nusalli kuwa tukada maca rasuulillahi rasuulka alala jirankii sal alla aleyhi wasalam fii shiddati alxarri kulaylka dareen dhexdiisa fa idaa goortii lam yastadic uusan awoodin axadunaa midkayo an yumakkina inuu si fiican u dhiga jabhatahu wejigiisa oo makaniyo min al ardi dhulka basata wuu kala bixin jiro oo fidin jiray thawbahu maradiisa fa waa ku sujuudi jira caleyhi dushiisa maaskaan hadda la xirtaa la mid ah maaskii soosanka iyo dadkuma xirtaan waad ku dul sujuudi karta wax mushkilaa male shareerkii gabadhi ay shareeran tahay waa ku dul sujuudi kartaa jamaahiiru ahlicilmi wax mushkilaa male can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalam laa yusallii ma tukada axadukum midkiin laa yusallii miyuu idiin qoraya mise laa yusalli ha laa yusallii ma tukada axadukum midkiin fi thawbi maro alwaaxidi ee keli ah laysa xaalo aysan ahayn calaa caatiqihi luquntiisa dusheeda minhu marada xaggeeda shay-un waxba waxaa laga wadaa hal go' baad haysataa salaadiina waa kuu gasha tusaale ahaan markaasaad waxaa tidhi go-i baan waxaan ku xiranayaa xudunta iyo cawradaan ku qarsanayaa anoo marka feerihii ii qaawan yihiin baan tukanayaabaa tiri waxaa lagu leeyahay qofkiina hadduu tukanayo mare ku tukanayo waa inuu luqunta iyo wax saaro cala aqal cawradan ha soo asturo garbaha iyo waxaa ka kala rido caatiqa waxaa loola jeedaa waa halkaa intaa marka ha qariyo inta garabka iyo luqunta udhexaysa weeye deegtaas ha qariyo marka ha asturo sababtu waa maxay xikmada ku jirta haddii maradii aadan intaan iyo wax saarin waxaa laga yaabaa dabayl yaro hadday kuu timaado marada inay kaa faydanto oo cawradaadi ay meesha bannaanka timaado kabacdina salaadda ay kaa jabto saysan marka arrinkaa u dhicin haddii ay maro kuu qaybsamaysa tahay cawradiina ku qari garbahana ka kala rido luquntiiya ku qari haddayna suurtoobaynin oo maradu maro yar tahay intaa cawradahood awoodid baad ku qarinaysaa intaad awoodid ayaad ku qarinaysaa laa yusallii yuusan ma tukado axadukum midkiin fi thawbi maro alwaaxidi ee keli ah laysa calaa caatiqihi luquntiisa xaalaysan ku dul sugnayn minhu marada xaggeeda shay un wax un oo laba ogola ayib laakiin waa qofkii awooda qofkaan awoodin mushkila male halkaa maruu ku tukan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ah, waa noqday can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu aleyh wasalam annahu nebigu qaala inuu yidhi man ruuxii akala cuna huuman toon huuman waa maxay waa toon luqada soomaaliga tha ma leh xaraf tha luqada soomaaliga kuma jiro tha luqada soomaaliga kuma jiro mar hadduusan ku jirin soomaaliga u fiirso markay carabiga maxaa ku qoran thuum thuum sooma thuum sooma tatha ma aha soomaaligu markuu rabo inuu marka thuumtii yihahdo muxuu leeyahay toon toon ayuu leeyahay sababtaa to ta'daa luqadii ku jirta waana ku badan tahay xarafka luqada soomaaliga ah, carabiga markii la yidhaahdo xarafkaas xaraf ka agdhow xagga makhrajka iyo meeshuu ka soo baxay ku dhawaaqaan horena waa u tilmaano waxaa la mid ah dhaalim ah ulaaika hum aalimuun iyo qur-aankaso kumid a ah, luqada soomaaliga kuma jirto dhaa maxaa la samayn marka wuxuu ka odhanayaa daalin baa taa daalin daalin ha daalin ayaa ta wuxuu odhanayaa dulli dulli baa qur-aanku sheegay dulli daal daal ma isticmaalo marka inaga malihiin wuxuu leeyahay dulli baa ta dulli xun baa ta ku leeyahay marka dulli sababtaa luqadii daal kuma jiro marka man akala qofkii cunaa thuuman maxaan leenahay tohon qofkii cuna aw basalan ama basal ayada waa caadi inkastoon siin ka dhigna inagu basal carabigii lakiin maxay ku tahay saad bay ku tahay basalan basal cuna falyactazilnaa ha naga dheeraado yuusan noo soo dhawaankaasi aw liyactazil ama haka dheeraado masjidanaa masaajidkeenna yuusan imaan haka ka dheeraado walyaqcud ha fadhiista fii beytihi gurigiisa ha fadhiisto wa utiya nebiga waxaa loo keenay biqidrin dheri dhari ma taqaana dhariyaashan wax lagu kariyo soo mataqan hilibka iyo raashinka lagu kariyo digsi iyo wax la mid a ah ama ha noqoto ama fuusta ha noqoto waxyaalahan hilibkii lagu kariyo dheri baa loo keena digsi iyo wax la mid a ah. fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin khadiraatun waxyaalo cagcagaaran oo min buquulin bagal ah bagel ayib fa wajada wuxuu helay lahaa qudaartii inuu u sugnaaday riixan sinjiid iyo qarmuun qudaartii loo keeno xoogaa wuxuu ka dareemaa ur fa sa'ala wuu weydiiyo wixii warhee dhahaya qudaarta maxaa ka soo uraya fa ukhbira waxaa loo sheegay bimaa waxa fiihaa dhexdeeda ahaaday oo min albuquuli begal ah fa qaala wuxuu yidhi qarribuu u dhoweeya haa qudaartan ilaa bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mid ah ayuu yidhi u dhoweeya oo dhaafiya aniga dayib abuu ayuub inuu yahaa la tilmaamaa qolyahaa soo dhoweeya buy falammaa goortii ra'aa bacdigii uu arkay hu nebiga kariha inuu karaahsaday aklahaa cunitaankeeda falammaa goortii ra'aa nebigu uu arkay dheh hu ninkii uu u dhoweeyey kariha inuu karaahsaday aklahaa cunitaankeeda macnaheed waxaa weeye ninkii la yidhi hoo qaada adugu baa dhibsaday asna waa dida muxuu u dhibsaday wuxuu hadday fiican yahay nebigu ma diideen bi alayhi salaatu wasalaam wixii nebigu diiday miyaa adugu cuni kartaa qofkiiba marka nebigu wuxuu ka dareemay xoogaa inuu yaro diidsan yaho diidan yahay inuu cuno nebigaa dareemay marka falamaa goortii ra'aa nebigu uu arkay hu bacdigii iyo cid yiri u dhoweeye kariha inuu karaahsaday aklahaa cunitaankeeda baqalka bagalka qaala wuxuu yidhi kul cun waxba ha baqi dhib ma cun fa innii anugu unaajii waxaan la faqayaa man ruux laa tunaajii adigu aadan la faqaynin ayaan la faqayaa cun ayib can jaabirin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii akala cuna albasala basal cuna awi thuuma ama toon cuna awil kuraaha ama basalbaar cuna basalbaar basalbaar waa nooc basasha ka mid ah falaa yaqrabanna yuuna u soo dhowaan musallaanaa meesha aan ku tukanno fa in ya masaajidan abdii qorya masjidana masaajidkan ay soo soo dhowaan musallana iyo masjidana waa isku midka meeshaan ku tukanayno fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tata'adaa way ku dhib way dhibsanaysaa mimaa waxa yata'adaa uu dhibsado minhu xaggiisa al insaanu insaanku riwaayo kale waxa mimaa yata'adaa banu aadam banu aadam idiin qora yah wuxuu bani aadamku dhibsado malaa'igtuna way dhibsataa wa fii riwaayati riwaayad kale waxay banuu aadama banu aadamku wuxuu dhibsado ayay malaa'igtuna dhibsanaysaa xadiidkani waa xadiid aada u muhim ah horta kow wuxuu ina tusin toonta iyo basasha iyo bagalka iyo basalbaarka intuba inay xalaal yihiin ma la fahma intuba wax yaan la cunin nebigu ma odhan laakiin muxuu yidhi nebigu qofkii cuna masaajid ayuusan naga iman waxaad isweydiisaan qofkii intaa cuna masaajida inuu yimado maxaa loo diidan yaha ad malanaysaa intuba waa qarmuun yihiin laakiin waa xalaal xalaal qarmuun waayo waana xalaal urbayna leeyihiin waxaa la mida wax kasta oo soo shiira markaad meel mujtamac iyo bulsho badan ay joogta imaanaysid inaad iska soo nadiifisaa la raba tusaale sigaar buu qofku cabaa ama qaadku cunaa ma udgoon yihiin kuwaas yah wax qarmuun soo maaha masaajid buu inta yimid buu wuxu rabaa inuu faatixda bu kuley afkuu dhadhaqaajay markaasa urka ka soo kakabay mararka qaarkood jamaacada inaad ka carartaa kugu soo dhacayso khalad way arrinkaasoo kaleeto lama rabo waxaa la mid ah dadka xulbadda caba wax ka qarmuun ayana lama arko masaajidda hadda qaatir bilahi baan ka taaganahayba way soo cabayaan ma iska nadiifinahayaan dadkii ma garanahaya mise ayadaan sinjiirla aan go-aynba markaasaa waxaa urka ka soo kankamahaya waxay kuleeyihiin leeyihiin u fiican tahayoo caafimaad bay leedahayo waa xalaal sax laakiin haddaad cunaysid iska nadiifi oo masaajid iyo muxaadaraad iyo xaflad iyo iskuul iyo meel waxbarasho iyo markaad imaanaysid adoo nadiifa ah imow waxaa la mida ah qofku hadduusan jirkiisa daryeelin maba qubaystaba hadhow casharkii wuxuu imaanaya ardadii soo dhexgelaya daraasaadkii imaanaya isagoo shiirayo banafta ka soo uraysa xayawaanka agtiisa mara lagabayaa inuu suuxaba oo naftu ka baxdo waxaa la mid a ah dadka aan cadaysan carabka aan cadaysan oo maantao dhan waxa weeyaan iyo caw dhan intuu soo tooso wejiga iska dhadhaqo iska dhe dadka iska dhexgelahaya afkiisa urka ka soo ur neef baktiyaa la moodaya kulli wax kasta wax kasta oo ur leh oo soo ura oo dadka bulshada ah ay dhibsanayaan lama ogola ma la ogola ma la ogola maxaan ka wadnaa wixii xalaal waa la isticmaali karaa ayaga sigaar iyo ayaga qaad iyo khamrada iyo ayagu waaba xaaraanba kuwaas waa xaaraan waxaan ka hadlaynaa waxaan xalaashaha qofku markuu cuno waa inuu gurigiisa joogo ha ku tukado meeshuu ku cunay ha ku ekaado ka warran cuudaar haddaa ka dhigata maalin walba warsalaada aad adeer toon baan cuna haye biri galb haddana maxaa dhacay markii la aqima rabo toon cunahaya waa nin marmarsiyo laho raba inuusan salaadba jamaacaba aadinba ee dhaqan ka dhigtay marka arrimahana way bannaan yihiin waa xalaal ilaahay baa xalaaleeyey laakiin lama ogola masaajidka dadka in lagu dhibo nebigu wuxuu ku cilleeye u fiirso saxaabigaa u dhoweeye markuu yidhi urka ka dareemay anigu malaa'ig baan la faqayaabu waxaan la koodayaa unaaji waxaan la faqayaa man ruux laa tunaaji adigu aadan la faqayn waa malaa'ig malaa'igtaan la sheekaysaa malaa'igtan anoo afkaygii taasu ka soo uraysa ma raba bu nebigu alayh isalaatu wasalaam munaajaadku waa waxaa weeyaan waa faqa dadku ay faqayaan laa khayra fii kaiirin min najwaahum idaa naajaytum marka najwa waa waxa weeye waa faqa labada qof ay faqaan faqsi lama yaqaan kaala kula faqe wax kuu shega qofka dhegta wax kuu sheegahayoo kaleeto wey ama laba qof oo inta gooni isula baxda si gooniya wax isgu sheegaysa marka masaajid khaaskuma aha meelaha caamka ah dadku isu wada imaanaya o dhan baa soo wada gelaya arrimaha in la cuno basasha iyo toonta iyo waxay ka mid yihiin waxyaalaha cudurdaarka oo keenaya qofku inuu jamaacada masaajidka uu ka haro masaajidka dadka in lagu dhiba lama ogola bal xadiid baa kusoo aroortay waqtigii nabiga ninkii laga dareemo arrimahaas banaanka masaajidka inta la qabto baa masaajidka xoog looga saari jiray ka bax laohan jiray meel fogba meesha qubuurta dadka lagu aagso agteedaa la geyn jiray soconadhaaf baa laohan jiray marka dadka in la dhibo oo malaa'igta la dhibo lama rabo masaajidka haddaan cidna joogin ka war keligaabaaba joogaba toon baad kasoo soo dheragtay iyo basal iyo begal iyo adduun baad kusoo xaartay qudaar ah xulbadna waa ku darsatay adoo shiiraya masaajidaan cidno joogin ma imaan kartaa oo aad og tahay keligaa inaad joogtay maxaad ka warrama ya lama imaan sababta waxaa weeye haddaan dad joogin soo malaaig masaajida ma timaado malaa'igtaad baabah ka dhigaysaa urkaaga lama ogola marka lama ogola marka arrinkaa waa in lagu dadaalo oo aad loo hawshaas nadaafadda ah shareecadeennu nadaafadda ina tusinaysaa waxyaalaha noocaas oo kale malaa'igtu masaajidday imaanaysaa khayraadkay ka soo qaybgalaysaa adiga xataa ku saaran tahay wax kaa qoraysaa oo kula socotaa marka nadaafadaada ku dadaal qubayso jirkaaga daryeel cadayso ee shiirka iska ilaali ee waxyaalaha shiira cun laakiin hadda oo xalaasha ah laakiin oo hadday dani kugu jirto laakiin iska nadiifi iska nadiifi baabu tashahudi ataxiyaadkii ayuu u baab yahay marka masaajidka arrimaha qofkii soo gala lama ogolasaan sheegnay tashahudkii ayuu u baab yahay tashahudkii waa ataxyaadka tashahudku baabu tashahudi ataxyaadkii ayuu u baabiya shan xadiid buu baabka ku sheegi doonaa shan xadiid ayuu baabka ku sheegi doonaa kuraadka waxaan ku magaca ku magacownay basalbaar waa nooc basasha ka mida can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi callamanii wuxuu i baray rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama atashahuda ataxyaadka kafii calaacashaydu bayna kafayhi labadiisa calaacalood u dhaxayso kamaa sida yucallimunii uu ii bari jiray assuurata suurad oo min alqur'aani quraanka ka mid a wuxuu i baray altaxiyaatu lilaahi waasalawaatu waaطayibaatu assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiina ashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluhu macnaheeda u fiirso attaxiyaatu sida lagu dhawaasa ataxiyaatu ataxiyaatu maaha ataxiyaatu attaxiyaatu weeye attaxiyaatu weynayn ama salaamo taxiyada soo salaan maaha ah, faxayuu biaxsana minhaa waa salaan salaamo hee lilaahi allay u sugnaatay oo salaamaha dadka la salaamo dee ilaahay baa sharciyeeyo assalaamu calaykum soo sharci ilaahay sharciyeey maa waa hagaag wasalawaatu salaadaha shanta ah ayaguna ilaahay bay u sugnaadeen iyo wasalawaatu salaadihii waa salaadaha shanta ah iyo waayi wadayibaatu waxyaalaha wan wanaagsanna ayaguna ilaahay bay u sugnaadeen ama wax ficil oo fal ahaan loo sameeyo ha noqdeen ama qowl ha noqoto assalaamu nabadgelyu calayka dushaada ha ahaato ayuha annabiyu nebiyow waraxmatullaahi iyo ilaahay naxariisti iyo wa barakaatuhu ilaahay barakooyinkiisa assalaamu nabadgelya calaynaa dusheenna ha ahaato annagaan tukanayna iyo wa calaa cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa alsaalixiina ee wan wanaagsan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxammed abduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkii wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa idaa goortii qacadda uu fadhiisanayo ama uu fadhiista dheh idaa goortii qacadda uu fadhiista axadukum midkiin fi salaati salaada dhexdeeda falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilaahi ha yidhaahdo waa markii ataxiyaadka u marka markastood fariisatid maaha ataxiyaad markaad u fadhiisatid maxaad odhanaysaa attaxiyaatu lilaahi wadakarahu xadiidka intii ina soo dhaaftay buu sheega markaas oo ataxiyaatu lilahi wasalawaat soo maahayn intaasuu sheegay wa fiihi xadiidkaa waxaa ku dhex sugnaa lafdiga ah fa innakum idinku idaa goortii facaltum aad samaysaan daalika arrinkaas arrinkee markaad tukanaysaan oo taxiyaadka inaad akhrisataan faqad sallamtum idaa goortii facaltum aad samaysaan daalika arrinkaas faqad sallamtum waxaad salaanteen calaa kulli cabdin addoon kasta dushiisaoo saalixin wanaagsan oo fi samaai xagga sare ku sugnaaday iyo wal ardi dhulka addoommada ilaahay kuwa sare iyo kuwa dhulka jooga labada waa salaanteen wa fii wa fiihi xadii lafdigaa waxaa ku dhex sugnaa falyatakhayar ha kala doorto min almas'alati weydiisiga iyo su-aal weydiisiga maa wixii shaaa uu doono markaas aad ataxyaadka dhammaysid intaan hadda inoo qoran wixii aad doontid ilaahay weydiiso dantaada akhriya taada adduun xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey dhowr qodob kow axkaamta sharciga dadka in la baro oo sunnada nebiga la baro oo salaada la baro sida qur-aanka loo barayoo kaleeto oo loo xifdisiinayoo kale ayay ina tusinaya xadiidka see inoo tusin wuxuu yidhi callamanii rasuulullaahi atashahuda cabdullaahi ataxyaadka ayaa baray ibn mascuud nebiga weliba wuxuu yidhi kamaa yucallimunii assuurata min alqur'aan siduu qur-aanka ii bari jiray suurado ka mid ah suurad ka mid ah ayuu ataxyaadkana ii bara marka sida qur-aanka dadka loo barayo baa sunnada nebigana loo baraya hadda qur-aankiina waa la bartaa sunnadii nebigana waatan waa daraasanaynaa soo maa taasi waa qodob qodobka labaad kafii bayna kafayhi calaacashaydu labada calaacalood nebiga udhexaysa wuxuu ka wadaa nebigu waa salaama waa la faham soo ma markuu salaamay ama waxaa dhacaysay gacantiisa labadii gacmood inuu dhexgeliyey gacantii cabdullahi mascuudda halkaa dhexdaa ku jirta nebiguna labadiisa gacmood halkaasu kaga haya tana wuu ku salaamay tana waa tana oo dee markaan hadda ku salaamo gacantaan midigtaa kugu salaamo labadayna gacmo markay saa isu galaan taade dhabarkeeda xaggaanay jirtaa soo tii kaloo marka ku qabta labadii gacmood oo nebiga yaa u dhexeeya gacantii cabdulaahi ibnu mascuud waa nooc tarbiyada ka mid ah dadka ardayga wax lagu baro markaad ardayga wax u sheegaysid maalan madaxeena u silaaxdoo kale gacanta inaad ka salaantoo tiraada masaladaasi masaladaas baroo qaado garabka inaad qabatid oo kaleeto iyo waxyaala la laakiin waxaad wax baraysid oo markaa qabqabsanaysa waa haduu gabar ajnabi hadda cashar u akrinaysa waa tira gacanta waxa weeyaan xadiid cabdullahi mascuud baa jiro kafi bayna kafay bay ku jirta waa ku salaamahayo casharaan ku barhaya kaala wadeeca ala taas waxbarid ma waa fasaad fasaad waay ajnabi maya taasi waa qodob qodobka kaleoo xadiidku ina tusinayo oo waxaa ka mid ah nabigeenna sala allahu caleyh wasalam dhimrintiisa saxaabada uu dhimrin jiray salaamidan iyo gacan qabashada iyo waa dhimrin iyo turitaan culimmadu waxay yidhahdaan qofka aan salaada tukan dhegaysta arrinkaas ah, aada u fiirsada qofka salaada dayaco aan tukan xaqii ilaahay wuu dayaca xaqii rasuulkana wuu dayaca xaqii muslimiintana wuu dayaca xaqii malaa'igtana wuu dayaca xaqii naftiisana wuu dayaca cid uu xaqeeda ilaashay lama arko qofkan salaada tukan maxaa laga wadaa xaqa ilaahay wuu dayacayo ilaahay wuxuu kaa mudnaa inaad weynaysid oo waxa weeyaan sharaftid ataxiyaatu lilah wasalawaatu waay waa ammaan ilahay la ammaanayo qofaan tukan miya ataxiyaatada horta xaqa ilahay wuu dayaca xaqii rasuulkana wuu dayacayoo ducadii rasuulka looga baahnaa inuu duceeyo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi wa barakaatuh intaba waa duca nabiga loo ducaynayo nabiga xaqiisina wuu dayacayoo qofka tukadaa aan tukani dee taa wuu dayacay xaqii naftiisana wuu dayacay assalaamu calayna dusheenna nabadgelya ha ahaato adaa iska bilaabaysa soo maha dee isuba ducayn maayo qofkii salaaddii waaba ka tegey xaqii malaa'igta iyo dadka wanaagsan oo kalena wuu dayaco wa calaa cibaadillaahi saalixiina waxaa isla soo gelaya dadka dhulka jooga wanaagsan wanaagsan iyo xagga kuwa sare jira oo waata nebigu uu leeyahay calaa kulli cabdin saalixin fi samaa'i waa malaa'igtii iyo wal ardi iyo dhulkii iyo malaa'igtii ciddii dadkii jooga eh labadaba malefaan qodobka intaasba inaad dayacdid waxay ka imaanaysaa salaadda inaad ka tagtay marka salaadda weliga ha dayici waqtigeeda ilaali jamaacaadka ku ilaali ciddii ragga gabdhuhuna guryahooda iyo jamacada haddii lagu tukanaya ha ilaaliyeen wakhtigeeda ilaali salaada la fudaysan masaladaa ogaada waxa ugu horeeya oo ilaahay qiyaamada ku weydiinayaa waa salaada adoon marya lahayn adoon ehel kula socon adoo cagacad adoo buryaqab ah adoo wax weyn baahan adoo dhididka kaa da-ahayo baa waxa ugu horreeyo lagu weydiiya waxay noqonaysaa asalaa haddii salaadaadii salaad saxa aysan ahayn ama aadan tukan jirin horey baa laga cadaabaya haday salaada tukan haddaad salaada tukan jirtay laakiin xoogaa wax yar oo kaa khaldan ay jireen oo salaadii kaa khaldanaa badankeeduna kuu saxnaa sunankaa lagugu dhammaystiraya sunankii rawaatibtahay aan soo marrayso garmaysaan maqribka laba ka horraysa cishaha laba ka dambaysa waxa weeyaan duhurka laba ka horraysa soo garan maysaan rawaatibtaasaa fududaysanana tukada inaad laazimtaan isku daya inaad laazimtaan isku daya tarbiyada nooc wanaagsan bay ka mid tahay tukada wixii nuqsaan ah sujuudu sahwiga maxaan soo maray salaadaada nuqsaantii kaa gashay kuu kabaysaa soo ma aha sunankaani salaada waajibka wixii nuqsaanoo kaa galay qiyaamada kuu kabaysaay ha dayici ha fudaysan marka taasina waa masale muhiima ataxiyaad ah. ka dhexe ma waajib mise waa sunne culummada qayb badan oo ka mid a ah waxay qabaan jumhuurta inuusan waajib ahayn inuusan waajib ahayn ayay qabaan salaada ataxiyaad ka dhexe waajib ma ah ataxiyaadyo badan baa jiroo soo arooray ataxiyaatu albaarakaatu asalawaatu adayibaatu keni shaaficiyadu aan naqaanay waa caadi asna waa ku ataxasan karta qofkii kaa xifdisan asaguu daysan kara kan hadda bukhaari iyo muslim buu ku yaallaa xagga sanadka marka la yidhaahdo waa midka ugu xooga badan xagga sixada iyo fiyoobida iyadoo kuwa kalena ay fiyo saxiix yihiin ayib taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya oo waa ka qaadanayna can cabdiraxmaan bni abi leyla waxaa laga wariyey falyatakhayar min almas'alati maa shaa waxa weeye markaad ataxyaadkii dhammaysid intaadan salaadii ka bixin waa ducaysan kartaa meesha sayda ah intay gacanta kuu taagan tahay oo ataxyaadsatay waa duca badan ku ducaysan kartaa oo ilahay meeshaa ku baryi kartaa ducadaasaad kala dooranaysaa marka ayib can cabdiraxmaan ibni abi leyla waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay kacab ibnu cujrata ayaa ila kulmay kacab ibnu cujrata waxba ka booda ya ah, baab ma jiro baabkan wey eh, baabkaas baabasashood baan weli ku jiraa laqiyanii waxaa ila kulmay kacab ibnu cujrata fa wuxuu igu yidhi kacab alaa uhdii miyaana kuu hadiyaynayn laka adiga hadiyatan hadiyad haddaan inta ku imaado ku hadyad ma ku siiya maxaad u qaadan lahay yaa lacag iyo maryo iyo qalin iyo saacad iyo so waxa umaad qaadateen bal ninkaa fiiriya wuxuu ninkaa siiyo u fiirsada hadiyad ma ku siiya haah buu yidhi isii wuxuu yidhi ina nebiya nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa kharaja nagu soo baxay calaynaa dusheenna fa qulnaa waxaan ku nidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow qad callamanaa wuuna baray allaahu alle kayfa sida nusallimu aan kuu salaanna calayka dushaada ee fa kayfa sidee baan nusallii kugu sallinaa calayka dushaada sidaan kuu salaanna waa baranay see kugu sallinaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi quuluu waxaad dhahdaan allaahuma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima innaka xamiidun majiid wa calaa aali ibrahima idin qor miya inaka xamiidu majiid wbaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima wacala ali ibrahim hadana qoran inaka xamiidu majiid ayib taasuu bara hadiyad miyaa meesha taala ma ujeedan wax hadiyad ah lacag iyo maryo ma ujeedaan hadiyaddii u yidhi hadiyad baan ku siinayaa meeday xadiid buu siiyey marka xadiid buu bara in xukum sharciga lagu baro weliba saliga nebiga lagu baro iyo xabad nacnac hadiyada in lagu siiya kee ku fiican sharci ilaah iyo waxyi ilahay ajar aad ka helaysa in lagu baraa kuu fiican tanaa marka ka fiican hadiyad fiican buu siiyey war waxba namaad siina hadiyadee annaga ducadeeda meelahaasan ilahay ka baryalahayna dhaaf xataa muuse ohan wuxuu u arkay in hadyad la siiyey marka wax la isu hadiyeeyo la isbaro diinta ilaahay baa ugu fiican xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oo aan ka qaadanaynaa qofka markaad rabtid inaad wax bartid wax qofkaas waxaad baraysay u soo jeeda in loo isticmaalo sida inaad tidhaahdid hadyad ma ku siiya wax fiican makuu sheegayaa shaxshax ah oo kaleetaad ku odhanaysaa waxa la yidhi ma og tahay waxyaalaha noocaasoo kale oo qalbigiisa lagu soo jiidinayo wax khayr badan makuu makuu faa'iideeyaa waxa dhacay ma og tahay waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah taasuu xadiidku inoo faa'iideynaya xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid a oo aan ka qaadanayno ee salliga nebiga sala allahu calayhi wasalama nebigaa saxaabada baray salaantana nebigaa saxaabada baray salaantu waa maxay qur-aanku wuxuu ina faray yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi nebiga ku salliya maxaa daba yaalla wasallimuu salaama marka saxaabadu waxay leeyihiin salaamta waa naqaanaa see u taqaanaa xadiidka horan kusoo mar oo xagee kaa mar assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatula kaa waa baranay baa le waa salaan assalaamu calayka oo ducadii ah ee see kugu salinaa waatan marka salligii nabigu baray sal allahu alayh wasalam salligii nabigu uu baray ayib allaahuma salli ilaahayow u naxariiso calaa muxamadin nebi maxamed dushiisa ilaahu u naxariiso ammaan wa calaa aali muxamedin nebi moxamed ehelkiisana ilaahu u naxariiso oo ammaan kamaa sida sallayta aad ugu naxariisatay calaa ibraahima nebi ibraahim ehelkiisa wa calaa aali ibraahiima nebi ibraahim ehelkiisa dushooda innaka adugu xamiidun alla mahadsan baata ilaahu waa mahadsanta majiidun alla sharaf lahata majiid waa sharaf wa annahu tacaala jaddu rabbina soo mid arag marka majiid weeye ilaha sharafsan wa wabaarik ilaahu barakeeyo khayrkooda badi calaa muxamedin nabi moxamed dushiisa iyo wa calaa aali muxamedin nabi moxamed ehelkiisa dushooda kamaa sidii baaragta aad u barakaysay calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa iyo wa calaa aali ibraahim soo ma nebi ibraahim ehelkiisa dushooda innaka adugu xamiidun alla mahadsan baa tahay majiidun ee weliba sharaf leh sharaf leh marka xadiidku marka wuxuu ina tusinayaa nebiga sallintiisa sal alla alay slam waa waajib salaada dhexdeeda in lagu salliyo ayib ehelka nebiga oo saliga loo dalbayaa waayo waa banuumutalib iyo banu haashim culummada badankooduna waxay qabaan ehelka nebigu waa ciddii nebiga rumaysay oo raacday marka laga hadlaya saliga iyo arrimahaas cid kastoo nebiga raacday oo rumaysaa soo gelaysa ayib marka alsalaatu cala anabiyi wasalaamu cala anabiyi labadaba waad ogaateen nebiga see loo salaamaa assalaamu calayka ayuha nabiyu allahuma salli wasallimna odhan karta saligana waad ogaata marka can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadcuu mid ku ducaysa salaada dhexdeeda allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa cadaabulqabri inuu jiro soomaynaa soo mare laba ninoo nebigu yidhi waa la cadaabaya wa min wa cadaabi naari iyo naarta cadaabkeeda waa labo wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaati geerida fitnadeeda wa min fitnati lmasiixi iyo masiix fidnadiisa masiixi addajaali ee beenta badnaa dajaalka waa qofka qaska iyo labka iyo beenta badan weeye wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaayo limuslimin muslim u sugnaaday idaa tashahada markuu ataxyaadsanaya axaduku midkiin falyastaciid ha ka magan galo billaahi alla min arbacin afar waxyaalood yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow innii anugu acuudu bika waxaan kaa magan adiga min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda uma dakara wuxuu sheegay naxwahu xadiidkii qaybtiisii horeeta wax la mid lafdigii hore wax lamid mid ah marka shan waxyaalood baad ilahay ka magangeli cadaabuulqabri kow cadaabu naar naarta cadaabkeeda labo min fitnatilmaxya nolosha inaad ku fidnowdo intaad joogtado nooshahay aad fidnowdid walmamaati eh, geerida inaad fidnowdo markii qabriga lagu geliyo su-aasha lagu weydiiyo mar rabbuka tiraa ma aqaan wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisana inaad ilaahay ka magan gashid buu nebigu hawshaa ducada u badan jiray aad buu u badan jiray waa in la xifdiyo oo lagu dhaqmo weliba ayib weliba waa in amar falyastacid billaahi ilaahay ha ka magan galo afartaa waxyaalood can cabdilaahi bni camr bni caasin waxaa laga wariyey cabdilaahi bni camr bni caas can abi bakrin sidiiq maidin qoraya can abi bakrin asidiiq wuxuu ka wariyay radia allaahu canhum ilahay ha ka wada raali noqdo cabdullaahi waa saxaabi aabihiisa camar bni caasa waa saxaabi abuu bakar waa saxaabi aabihiisna waa saxaabi annahu abubakar qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama callimnii ibar ducaa'an duco adcuu aan ku ducaysto bihi asaga fii salaatihi tukashadayda dhexdeeda salaada dhexdeeda duca aan ku ducaysta ibar qaala nebigu wuxuu yidhi qul qul baa maxay qul dheh allaahuma allahayow innii anigu dalamtu waxaan dulmiya nafsii naftayda dulman gardaro kahiiran ee tiro badan gardarro badan baan anigu naftayda ka galay oo weliba aada u tiro badan walaa yakfiru mana dhaafa addunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga maahani yaa dembiga dhaafa waman yakfiru dunuuba ila allah fakfir ilaahu ii dhaaf lii aniga makfiratan dhaafid oo min cindika agtaada ka ahaatay min cindika agtaada ka ahaatay warxamni ilaahyow ii naxariiso innaka adugu anta adiga alghafuuru allaha dhaafida badan alraxiimu ee badan xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qof insaana oo aan dembi gelin waa yari cidda ilaaliyo ambiyada iyo maahna qof walba dembi waa ka dhacay kow laakiin waxaa la rabaa dembigaaga inaad ilahay u qorato tira ilahu waan dembaa khalad baa iga dhacay sakay cafi ilahu qof baan xantay ilahu qof baan caayay ilahu khalad baa iga dhacay ilahu salaad baa iga tagtay ilahu khalad baan sameeyey meelaan waxaan ilaahu i cafi ilaahu iga dhaaf waa inaad waxa weeyaan aad ku ducaysato ilahay ku baridid ayib xadiidku wuxuu kaloo inabaraya inabarya ina barayaa ardaygu shiikhiisa hadduu su-aal weydiiyo ihahdo waxaas ii sheeg inuu shiikhu uga jawaabo callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii soo musa odhan nebigu horeu ka bara sal alla alay waslam u sheega taana xadiidku inoo faa'idaynaya dulmiga waa inaad qirsan tahay markaad horta daa tira ilaahu kollay dembi malihiya waa isoogahaye waxa waya iska dhaaf nin nin dembi dhibahayaba ma tihidba ilaahu haddaad doonti wax sakaysi ma nin baahan baabtaa ma ilahay nin kaad ka deeqtoonataa saas sheegaysaa saas kale ilahi kuma aqbalo ilaahiyow ilaahiyow ilahi nabiyullaahi muuse rabbi inii dalamtu nafsii faqfir lii nabiyullaahi aadam rabbanaa dalamnaa anfusanaa waxa weye sidaas ambiyada ilahay ilahay u baryahayeen marka anii yaduru anta arxamu raaximiin marka bari ilaahay ilah dembi baa iga dhacay khalad baa iga dhacay ilah waxbaan u baahna ilah waxaa isi gacmaha u taago ayib taana xadiidku inoo faa'ideynaya can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha qaalat waxay tidhi maa sallaa ma rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii ma tukan salaatan salaad intaa haddii la odhan lahaa ka hor intaa looga tegi lahay maa sallaa rasuulullahi salaatan soo khalad ma noqotay rasuulka alla weligii ma tukan baa imaan lahay waa khalad marka faweylu lilmusaliin adoo ku aamusay wey bacda an unzilat markii lagu soo dejiyey ka gadaal calayhi dushiisa idaa jaa-a nasrullaahi waalfatxu ilaa yaquulu wuxuu odhan jiray fiihaa salaaddaa dhexdeeda subxaanaka ilaahow hufnaantaada ayaad hufan tahay hufantu waa maxay ceeb iyo xumaan midna ma lehid wey waad nasahantaha xumaan waad ka hufanta rabbanaa rabbigeena wa bixamdika mahaddaada lala qabo allaahuma kfir ilaahu ii dhaaf lii aniga wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaa kaana rasuulullahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yukhiru mid badiya an yaquula inuu yidhaahda fii rukuucihi rukuucdii dhexdeeda iyo wa sujuudihi sujuuddiisa dhexdeeda subxaanaka ilaahu xumaan ayaad ka hufan tahay nasahnaantaadaad ka nasahan tahay xumaan oo dhan allaahuma allahyow rabbanaa yaa rabbanaa naga rabbigeenow wa bixamdika mahaddaada lala qabo allaahuma kfir ilaahu ii lii aniga ayib marka labadan eray oo idaa jaa'a nasrullaahi waalfatxu maxaa farqiga u dhexeeya nasrullaahi macnaheedu waxa weeye ilaahay inuu kaaga kaalmeeyo gaaladiioo aad ka guulaysatay walfatxuna waxa weeye bilaadkii iyo magaalooyinkii in la furto oo rasuulka magaalooyinkii laga haystay ilaahay gaaladii intuu ka adkaysiyo u ka adkaaday uu ka furtay waxaa isweydiinta mudan marka dembi mayaa haddaad hadda gaalada inta la dagaalanto gaaladii ka adkaato dadku soo islaamno dembi bah marka idaa jaa nasrullahi walfatxu waayta naas yadkhuluna fii diin ilahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfiruu ilahay dembi dhaaf weydiisa markay dadku diinta soo galaan maxaa dembi dhaaf alxamdulilah in la yidhahdaa la rabay maxaa dambi dhaaf ka weydiisa haddaad arday casha u akhristo ilah ii macnaheedu waxa weeye markay dadku diinta soo galaa nabi maxamed oo badankoodu iyo qabaa'il iyo kooxa kooxa iyagoo ah ilaahina magaalooyin badan uu kuu furo ajashaadii baa soo dhawaato waad dhiman rartahay markaa istikfaarta badiyo qofku markuu noocaas gaaro xoogaa u weynaado isagoo yaraantaba laga rabo inuu istikfaarta iyo tasbiixda iyo badiyo wey qur-aanku suuratu nasri waxay sheegtay idaa jaaa nasrullahi walfatx walaytana skhulin fasabbix subxaanalaysa soo ma ahayn bixamdi rabbika waa alxamdu lilahi soo maa wastakfirhu ilaahay dembi dhaaf weydiiyo saddex aray baa la faraa subxaana fasabbix bixamdi iyo wastakfirhu soo saddex aray ma aha u fiirsa nabigu suu saddexdii u tadbiiqiyey wuxuu oran jiray subxaanaka muxuu ku dhaqmayaa fasabbixdii buu ku dhaqmayaa haye bixamdi rabbikana maxaa waafaqsan allaahuma rabbanaa wa bixamdika wastakfirhuna maxaa waafaqsan allaahuma kfirlii baa waafaqsan sidaa awgeed waxaa soo arooray yata'awalu lqur'aana qur'aanka ku soo aroortay buu dhex tixgelinayo oo ku dhaqmaya nebigu sal alla aleyh wasalam marka xadiidku taasu inoo faa'iideynayaayo nebiga ku dadaalkiisa uu ku dadaali jiray qur'aanku wuxuu faraya inuu ku dhaqmo ayuu xadiidku ina tusinaya oo aan ka qaadanayna rukuucda in lagu ducaysto sujuuddana lagu ducaysto ayadana xadiidku ina barayaayo waan ka faa'iidaysanaynaa wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbi